allahuma salli calaa muxamadi wacalaa aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaani ilaa yowmi iddiin amaa bacd waxaan <clears throat> kusoo jirnay kitaabkii qatru nadaa waballu sadaa sharaxiisii waxaan gaar ahaan ku dhex jirnay ficilka aqsaamtiisa waxaan soo gaarnay hadalka sheikha uu yidhi wa mudaaricun mudaaricun waxay ku cadfan tahay maadin ay ku cadfan tahay wa ama alficlu ficilkii fa huwa ficilku halaathatu axsaami qaybyaalo saddexa weeye maadin weeye waa amrun amar weeye waa mudaaricun halkaasay ku cadfan tahay mudaaric marka waxaa la yidhaahdaa maa dalla wadcan calaa xadain wa zamanin maa dalla وطعا على xdث وزmاn yqبl الxاaل والاsتقباaل waxaa la yidhaahdaa waa lafdi tusa xadaث iyo زmn xaalo iyo استiqباal labada aqbali kara laakiin wdciga wadcigii waطcan waxaa loogu daraa maruu maadi kaliya noqon karaa macnihiisu haday lam gashoo kale maruu mustqبل kaliya aynoobi karaa sida adaaتu shardi haday gasho laakiin wadcigii maaha ee waa shay xaadisoo gadaal ka galay marka mudaaric waxa wey ma dalla waطcin calaa xadain wa zamanin yaqbalu alxaala walistiqbaala waa wacan waa saas wacigaas waxaa ka bedeli kara dawaadka galaaye wa mudaaricun mudaaric weeye wa yucrafu waa la aqoonsadaa huwa mudaarici can qasimeeyihi labadiisa did ayaa laga oqoonsadaa labadiisa did ayaa laga aqoonsadaa oo laga soocaa oo laga garanaa wayucrafu waa la oqoonsadaa huwa mudaarici bilam bidukuuli lam lam galitaankeedaa lagu oqoonsadaa lam inay gasho calaamada lagu oqoonsado taasaa ka mid a lam inay gasho lam yalid walam yuulad walam yakun mar hadday lam gasho waa mudaaric calaamadaha ficilka waxyaalahay leeyihiin waxaa ka mid ah laa tadkhulu cala alasmaa'i laa lafdan walaa taqdiiran calaamadaha afcaashu ma ay gasho asmaada laa lafdan walaa taqdiiran laakiin waxaa dhici karta calaamadaha asmaadu inay afcaasha gasho lafdan laa taqdiiran xagga lafdiga inay ka gasho laakiin taqdiir ahaan uguma jirto waxbaa udhexeeya meesha ka xadfan waxbaa u dhexeeya laakiin calaamaat lafcaal laa tadkulu cala alasmaa ilaa lafdan walaa taqdiiran midna u gelini maba taabataba maba taabato taasna waa furuuqda udhaxay bay kamid tahay calaamadaha asmaada iyo calaamadaha afcaasha mudaaric marka calaamada ugu caamsan ay kamid tahay lam inay gasho wa yucrafu waa la aqoonsadaa huwa mudaaric can qasiibeeyhi labadiisa lidoo kale laga oqoonsadaa bilam bidukuuli lam lam gelitaankeeda lagu oqoonsadaa waftitaaxu mudaarica lafurfurashadiisu kainu bxarfin xarf ayuu ahaada ha isku cadfin hadhihin wayucrafu mudaarici waa la oqoonsadaa bilamaa lagu oqoonsadaa waftitaaxiyaa lagu oqoonsada laguma oqoonsado yaa ku yidhaha lagu oqoonsadaa hamoodin inay lamta ku cadfanta oo ay calaamadaha ka mid tahay ha ku qaldamin kitaabkaaba caddayna isagaa kule uma sheegin calaamadnimo mana ii ahan calaamad maadigaaba ay galaan xuruuftaan lagu bilowdaa ee waxaan u sheegay xugun ka dambeeyaan gogolig uga dhiga xugun soo socda oo ah xarafka ugu horeeya mudaaric saa loo shaqla taasuu rabaa inuu ka w ka waramo waa la godaa mar waa la kordhigaa mar xukunkaas aan ka hadli doono aan muqadimo uga dhigayu yidhi illa waxa la sheegin xukun looma sheegi kare ee ma ahan calaamad marka mubtadaad ka dhigane ah, waftitaaxu mubtadaad ka dhigane bikhabar bixarfina waxaad ka dhigaydaa eh, khabarkaad ka dhigayda saasaynu u icraabeen bashuruxda gobol ka mid a laakiin axraaf maba u baahno de asagaaba sheegaaba cidna weydiin uma baahno waftitaaxuhu mudaaric la furfurashadiisu kaa-inun bixarfin xaraf ayuu ahaaday xarafkaasoo min xuruufi naaytu min axrufi naaytu naaytu xuruufteeda ka mid a axruf a ka fiicnay xuruuf meeshuu ka yihi jamculqila ilaa waa afar xabeen jamculkahraha waxaa iskale toban iyo wixi ka dambeeya laakiin ilaa toban laga gaaro waxaa iskale waxa weya jamculqila waftitaaxuhu mudaaric la furfurashadiisa kaa-inun bixarfin xaraf uu ahaaday xarafaa lagu furfurtaa xarafkaasoo min xuruufi naaytu min axrufi naaytu naaytu xarfyaalkeeda ka mid ah. a naaytu can shari sharti iyo beledigan ka fogaaday hmm. naaytu marka waa dabdi waa nuun iyo hamso ya iyo ta afartaas xarafa mid lagu furfurtaa naaytu waa lagu dabdiya afarta xaraf anaytu waa lagu dabdiyaa na'tiina waa lagu dabdiyaa ya'tiinana waa lagu dabdiyaa soo maaha yatiina yatiina laakin ya-daa laba goor kaasoo soo laabeen ya markaas laba goor kaasoo soo mm-hmm. waxaana ugu fiican anaytu midda ajrumi ku dabdiyay kaasaa ugu fiican maxaa yeelay waxay ugu fiicnaatay kullu xarfin minh yufiidu dicfa maa qabla xaraf kastaa wuxuu faa'iideeyaa xarafka ka horeeya intuu faa'iiday jiray laba jibaarkiis anaytu hemsa u horeyda tirana halaa ugu yah halay faa'iideyda hal hal macno bis hamsadu lilmutakalimi waxda hal qofoo hadlaayo kutusaya baa tiraahdo aquumu anaa istaagaa weeye ama waa gabar ama waa wiil labadabaa dhigi karaa mudakr muanat waa isku mid hal macnay tustaa anaytu anaa istaaga saasaad leedahay anaytu anaa istaaga saasaad leedahay maxaa ku xiga anaytu aney aney nuuna ku xiga soo ma aha waxaad leedahay ya anaytu waxa weyn anaytu waa maadiga e anaytu ay adragtu maqsuudi waaye ee waxaan rabaa aquumu anaa istaaga anaytu adragtu maqsuudi waa iyadu anaytu a adragtu maqsuudi waa iyada macnaheedu ee waxaan rabaa hamsadii oo mudaarican inaan gelino aquumu way waxaan macnayna aquumu anaa istaaga nuunaa ku xigtay soo maahan waxaa leedahay kii ka horreeyey inuu suu faa'iideeyey hal macno dicfa maa qabla labalaabuu faa'iideynaya laba macno nuunta ku yimaada mudaaric marka lagu bilowdo lilmutakalimi almucadimi nafsahu iyo lilmutakalimi wa macahu hayru labadaasaa lo macnuu faa'iideynay ah, koox haddaad tihin mid afhayeen idin yahay naquumu annagaa istaagaynaad leedihi hal haboo hadde ama weynan kaba iskalama isweynaynayana naquumu annagaa istaagaynaad leedihi ah, annagaa istaagayna uu leeyay marka laba macnoy noqotay nuunta ya-daa ku xigtaa kullu xarfin minhaa yufiidu dicfa maa qablo nuuntu labay faa'iidaysa ma ahaan afaray tusee mfrad mudkr o aaiba zaydun yaquumu musane mudkr oo aaibataan qaa'ibaan ah azaydaani yaquumaani jamac mudakara oo haa'ibiin ah azayduuna yaquumuuna jamac muanasa oo haa'ibaad ah alhindaatu yaqumna afartaas weya taabaa u dambayda kulu xarfi minhaa yufiidu dicfa maa qablahu ya-di afari tuso maaha sideedu tusa sideedi tuse mfrad mudakr mukhaadaba anta taquum muhana mudakera oo mukhaabaan ah azaydani waxaad leedahay antumaa dhe antuma labadiinaan taquumaani jamac mudakar oo mukhaadabiin ah antum taquumuuna mufrada muanafaha mukhaadaba ah anti taquumiina musana muanafa mukhaadabataan ah antumaa taquumaani jamac muanafa mukhaadabaad ah antuna taqumna iyo lix soo maahan muhana muanafa oo haaibaad haa'ibataan ah alhindaani taqumaani iyo maxaa noo haray mufradda muanafa haa'iba hindun taquum marka iyadaasaa fiicna taasa jurumia lagu soo waftitaaxuhu mudaayac la furfurashadiisa kaa-inun bixarfin xaraf ayuu ahaaday xarafkaasoo min xuruufi naaytu naaytu xarafyaalkeeda ka mid ah wadalika mihaalkii naxw naquumu waa istaagaynaa kale wey wa aquumu ana istaaga wa yaquumu zaydaa istaaga wa taquumu adaa istaagani ujeeddadu u sheegay waa tanaa xuruufta waa sida loo shaqlo ee uma sheegin litacriifi sababtoo maadigaba afarta baa lagu bilowdaa afarta baa lagu bilowda wayudamu waa la godaa awaluhu mudaarica awalkiisa in kaana maadiihi maadigiisu hadduu ahaada rubaaciyana farxarafi wadalika mithaalkii kayudaxriju waa dildilina oo kale weeye wayukrimu waa karaamayna oo kale weeye wayuftaxu waa la kordhigaa fii gayrihi hayri rubaaciyi rubaaci qayrkiisa wadalika mihaalkii ka yadhibu waa garaacaa oo kale weeye wayajtamicu waa la kulmaa wayastakriju waa la baxaa awelkiisana xugunu ka sheegaa mudaarica aakhirkana xugun ka sheega awelka xugunkiisa laba uqayb waxaa la fiirinaa mudaarican mujarad maadigiisi la maadigiisi maadigiisa afar xaraf hadduu ahaa marka mudaaric laga dhigo xarafka ugu horreya waa la godaa sawaaun kaanat usuulan ow fiihi ziyaada waxaa isku mida afarta xaraf inay usuul wada tahay sida daxraja afartuba waa usuul waa asal weey iyo ziyaada inay ku jirto sida akrama hamsadaa dheeraad ku ah oo asalku karuma u ah maadiga haduu afar xaraf yahay waxaa isku mid ah afartaas xaraf inay usuul wada tahay sida daxraja waa dildiliyey fuusada iyo taayarka iyo markaa saas loo riixo waa dildiliyey soo lama yidhah ah, waa dildiliyey iyo in afar xaraf maadigu waa yahay laakiin xaraf siyadaa ku jira sida akrama waa karaameeyey asalku karuma u ahay saddex xaraf u ahaa mudaaric marka laga dhiga kala qaad ma lehe mar haddii maadigu uu afar xaraf ahaa mudaarica xarafka ugu horreeya waa la godaa yudaxriju waa dildilina wa yukrimu waa karamayna laleeyi wa waa la godaa awaluhu awalulmudaarici mudaarica awalkiisa in kaana maadihi maadigiisu hadduu ahaado rubaaciyan afar xaraf leh wadalika tusaalihi ka yudaxriju waa dildilina oo kale weeye wayukrimu waa karaamaynaa wa yuftaxu awalkii waa la fadxina waa la kordhigaa fii ayrihi ayri rubaaciyi rubaaci qayrkiis rubaaci qayrkiis waa saddex hulaai khumaasi sudaasi maxaa sudaasi ma dhaafo ficilka dhama afarta wasin ah hulaai rubaaci khumaasi sudaasi marka saddexda wasni oo kaleeto waa la fadxina awalkooda ama mujarad ha ahaado thulaathi ama masiid ahaado dhihi maydid maxaa yeelay thulaathi masiida maba jiraba dhihi maydid khumaasigu ama mujarad ha ahaado ama maziid ha ahaado maxaa yaele khumaasi oo mujarada maba jiraba khumaasi mar haddii lagu yidhi ziyaada waa ku jirta waa ku jirtaa ziyaado haddii la yidhahdo sudaasina waa ku jirtaa ziyaado thulaasi haddii la yidhi waa mujarad kaliya ziyaada kuma jirto marka kuwaan sawaaun sawaaun kuma jirto ayada warkooda maxaa yeele thulathi oo dhanba waxa wey waaba isaga dhan mujaradba khumaasi iyo sudaasi oo dhanna masiid weyn ziyaada ku jirta marka sawaaun sawaaun male ayagu wayuftaxu waa la fadxinaa huwa awelkii fii kayrihi kayri rubaaciyi rubaaci qayrkiisa rubaaci qayrkiisa marka waa hulaasi oo isaga iska mujarada iyo khumaasi iyo sudaasi oo iyagu masiida oo ziyaada la socota hulaaigii wuxuu kugu misaaliyey wadalika tusaalihi ka qawlika wayna tidhahdoo kale wey yadribu waa garaaca daraba waa garaacay saddex araf ahee yadribu awelka waa la fadxinaa haye khumaasigina wuxuu kuugu mihaariyey wayajtamicu waa la kulmaa ijtamaca aheed oo hamsada iyo ta'da dheeraad aheed oo jamaca uu asalku ahaa hamsada iyo ta'da ee ziyaado aheed marka yajtamicu alaleeyahay waa la kulmaa wayastakriju waa la baxaa waxa qa'da ka horaydo dhamaa dheeraad waxa la istikraja aheedoo hamsada iyo siinka iyo ta'da waxa dhamaaba siyaada saddex iyo saddex ay noqday marka awelka waa la iska waxay yidhaahdeen damada waa culusta marka rubaacigu waa hal wasin kaas asaga la siiyey fatxadu waa fududa kuwana waa tiro badan yihin waa saddex wasin waa thulaathi iyo khumaasi iyo sudaathi fatxada fududaa la siiyey si xoogaa bal tacaadul iyo dheelitirka la iskugu ah, waxaa la yidhi rubaaci waa hal wasin asaga soo ma waa culusta iyo qaadaa la yidhi adaa kaliga kuwaanuna waa saddex wasin waa thulaathi iyo khumaasi iyo sudaas soo ma aha waa fududa waa badantiina la yidhi bal xabad qaad adinkoo tira badna hadday colays lan kugu sii dara waa un dhibi taas awelkii uga hadlay taas awelkii uga hadlay khumaasigaas waxaa ka mid ah khumaasigaas oo waxa weya awelka laga fadxinaayo ama laa yahidii yahidiidaasaaba ka mid a khumaasigii waxaa ka midaba ta'khuduhum wahum yakhisimuuna a ka mid a yahidii asluhu ihtadaa wey ah, ihtadaa buu ka yimid oo maadi ah, ah ihtadaa wuxuu noqday mudaariceedii yahtadii uu noqonaa yahtadii ayadoo ah ta'dii aada loo bedelay idqaam dartiis yahtadii ta'dii markii daal loo bedelay idqaamkana la doonayaa daalkii horaa laga qaaday xarakadii yahtadii daalkii tadii daalka loo bedelay a ah xarakadii laga qaaday idqaam dartiisa markii laga qaaday iltiqaau saakiniina dhacay maxaayeele ha-da ka horeyda waa reeban daalkiina waa reebanya iltiqaau salan ken daraaddeed ahada loo kasriyey yahidii saasay ku noqota yakhisimunana sidoo kale yakhtasimuna ay iska aheed yakhtasimuuna oo ikhtasami ka timi yaktasimuna ayadoo ah ibda wey baab alfiya loogu tegin insha allahu ye ata'dii saad loo bedelay markii loo bedelay rabadii saad si layskugu idqaama kii hore xarakadii laga qaado markii laga qaaday iltiqaa saakinina dhacay yak ilakhaadu waa fad waa sukunsaneede saadkiina waa sukunsan yahy iltiqaa saakinayn hadde aslu iltiqaa saakinayn waa kasre kasradiiy qaada la saaray wahum yakhisimuuna waa saas ashe sijaain waxba idin kaga sheegi aba inin sheegin intaan sheegaba un maya maya intaan sheegay wada sheegin lakin xogaa un ku tusaalayna ibdaala meesha ku jira inta xoogaa xoogaa yar un ibdaala ku jira toosa ma laakiin wax un warkaas inuu un meel inaad raadidu kugu kalifa maana wax kama sheegin wey laakiin waa war iska fudu qof walba fahmi karo yahidi asalkeedu wuxuu ahaa naadiq wuxuu ahaa ihtadaa mudaariceeduna yahtadi taadiyaa loo bedelay daal daalkii markii loo bedelay idqaamka dartiis xarakadiia laga qaaday daalka hore aa laga qaaday marka laga qaad itqaau saakiniina dhacay ilaa haadii awel reebaneeda itqaau saakiniin asal xaa looga fakadaa kasro haadamkaasaa la kasriy yaktasibna waa dariiqa laftigiisa mhm. intaas leelaada waayahay awelkii saasaan uga gudubnay aakirkiiu galay wa yusakanu waa la reeba aakhiruhu aakhiru lmudaarici mudaarica aakirkiisa maca nuunu niswati nuunu niswa la jirkeeda xaal u ahaaday wadalika mithaalkii naxwu yatarabasna dumarkii ha sugeen ciddadu intay ka dhammaanaydo wa ilaa an yacfuuna in dumarkii cafiyaan maahan wa yuftaxu aakirkii waa la kordhigaa maca nuuni tawkiidi nuunu tawkiidla jirkeeda xaal u ahaaday aakirku nuuntaasoo almubaashirati oo la baashirayda aakirka lafdan min jihati lafdin xagga dhawaaqa kala baashirayda wa taqdiiran min jihati taqdiirin xagga taqdiirta kala baashirayda wadalika tusaalihiina layumbadana waa la tuuraaho la tuuraaho la tuuraa wey fi lqudamati naar burburida lagu tuuraa wey wa yucrabu waa la ecraaba fii maladii kii caddaa ka soo haray daalika madkuurkii lasoo sheegay wadalika mucrabkii naxwu qowlika inaad tidhahdoo kale weeye yaquumu zaydun zayda istaaga walaa tattabicaani sabiila aladiina laa yaclamuuna muuse iyo haaruunow ha raacinina gaalada aan wax ogeyn jidkooda latublawunna waa laydin imtixaana ho laydin imtixaana fa imaa tarayinna xataa qur-aanka waa qaldaa ko daaruixyaa turaat al ood keyga dhiga manta fa amaa ku yi ka fa imaa tarayinna fa imaa tarayinna haddaad aragto min albashari maryamaayo weye maryamo bint cimraan la hadla faimaa tarayna min albashari axaddan faqulii inii nadartu liraxmaani sawma walaa yasudunnaka yaysan kaa jeedin wey aakirkiiu galay mudaaric inuu ka hadlo meequu soo sheegay aakirka maadi saddex meequu soo sheegay aakirka amar saddex anaga midda afraad ku daranay mogta midda afraad anagaa ku darnay haddana mudaaric aakirkii saddexdii u sheega saddex saddex kugu wada qaacida adan ka luminun kaa raba waa la gara fawaa'id aduu ku darso wa yuftaxu waa la kordhigaa huwa aakhirka mudaarica maca nuuni tawkiidi nuunu tawkiid la jirkeeda xaal uu ahaaday huwa aakhirkaasu alla fadxina wa huwa aakhirkii waa la kordhiga maca nuuni tawkiid hmm. bismi ma sheegtaan mar hore wayusakaru waa la sukuuninaa waa la roogaa aakhiruhu aakhiru mudaarici mudaarica aakhirkiisa maca nuuni niswati nuunu niswa la jirkeeda xaal uu aakhir ku ahaaday ala sukuunina wadaalika mithaalkiina naxwi iyo tarabasna dumarkii ha sugeen oo kale weeye wa ilaa an yaxfuuna inay cafiyaan maahane oo kale weeye wayusakanu waa la roobaa hu aakhiruhu mudaarica aakhirkiisa waalaribaa sukuuna lagu binayna sukuunku waa sukuunulbinaa wa yusakanu waa la reebaaho sukuun aa lagu binaynaa sukuun aa lagu binaynaa aakhiruhu aakhirulmudaaric mudaaric aakhirkiisa maca nuuni niswati nuunu niswa la jirkeeda xaal uu aakhirku ahaaday aa sukuun lagu binaynaa ficilka mudaarica ah haddii nuunu niswa la xiriirsato fa huwa mabniyun cala sukuun sukuunaa lagu alhindatu yaqumna aada leedahay yatarabasna saadkaasaa u dambeeyey mudaaricee nuunis waa la xidhiirsatay yatarabasna dalabiyatun macnan khabariyatun lafdan dhe khabariyatun lafdan dalabiyatun macnan lafdiga unbay iska tahay khabare waa darab yatarabasna ha sugeen alali agga macnaha lafdiguse khabar weegi yatarabasna ficilkan mudaaric ficilkan mudaaric yatarabasna ficilkan mudaaric saadkaasa u dambeeyo maxaana la xiriirsaday nuuniswa fa huwa mabniyun calaa sukuuni khalaas ilaa an yacfuunana waa la mid ha ilaa an yacfuuna hamoodin inay ficil khamsan tahay ha cafaa yacfuu oo mudaaric ahaa a nuuniswa la xiriirsatay nuuniswa la xiriirsatay ilaa an yacfuuna waa saas marka nuunis waa la xiriirsatay hamoodin afcaalulkhamse inuu yahay afcaal khamsa inuu yahay marna u malay alaam aba ka horayda soo maa masderiya dii afcaal an gasha maa nuun joogi joogi karto nuunta oo nuun rafcada ee nuunta laxayta nuun niswana marka ficilka mudaarica nuun niswa hadday la xiriirsato waxa wey waa la binaynaa maxaana lagu binaynaa sukuun labadaas ugunaad ogaata waa mabni horta mucrab maaha ha ahaadeen maxaa lagu bilaynaa sukuun khalaas hadda ficil la bineeyey sukuunna lagu bineeyey wax ma laiska weydiina wax su aal kuma jirto maxaa yeele asal kaliyahuba ku socdaaba in la bineeyo waa asal in sukuun lagu bineeyana waa asal oo sukuun wax lagu bineeyo khalaas su-aalkaa ka keeni marka haye taas waa hal xugun oo aakirka ku saabsan xugun labaad wa yuftaxu waa la fadxinaa huwa aakirkii maca nuuni tawkiidi nuunu tawkiid la jirkeeda xaal uu aakirku ahaaday ah, fadxa lagu binayna dii aakirka nuunu tawkiid waxdiisada mudaaric laba xugunaad ogaane ficilkaas mudaaric waa mabni ko xarakada lagu binaynaana waa fatxo labadaasaad ogaane hmm, labadaasaad ogaane laakiin nuunu tawkiid kala qaada nuuntaasoo almubaashirati la mubaasharootay waa inaan aakirka ficilka iyo nuunta loo dhaxayn laa lafdan walaa taqdiiran midna waa inaan looga dhaxayn wax lagu dhawaaqaana waa inaysan ficilka aaqilkiisa nuunta u dhaxayn wax qadaranoo macnahaan meesha loogu og yahana waa udhaan waa inaysan u dhaxayn lafdan wa taqdiiran nuunta almubaashirati la mubaasharootay lafdan mijeedka lafdan kala mubaasharootay xaa loola jeeda balse jaaga fiiri bian lam yafsil waa inuusan kala saarin uu ku yidhi baynahaa nuunta iyo wa baynahu ficilka faasilun mid wax kala saara faasilkaasoo malfuudun bihi lagu dhawaaqo wax lagu dhawaaqa wa inaysan kala faslin wax lagu dhawaaqa wa inaysan kala faslin sida walaa tatabicani hadda yaa udhexeeya ficilka iyo nuuntii alifulithnainkaas ah, caynka u dambeeya ficilkii nuuntii iyo marka ficilkii waxaa udhexeeya alif dhaba lagu dhawaaqayaba ah, waa lagu dhawaaqa iyo latublawuna latublawunana waa lamidi marka lafdan waa inaan loo kala fasir ee lafdan ay kala baashirto wa taqdiiran xagga taqdiirtana waa inay kala kala baashirto waxaa loola jeedaa taqdiiran balxaashiyada fiirisa jaaxiga bian lam yafsil waa inuusan kala saarin baynahaa nuunta iyo wa baynahu ficilka aakhirkiisa faasilun faasilkood muqadarun la qadara ah, walaa yasudunnaka taas weeye daalkaasa u dambeeya ficilkii yasudu nuuntiina waa tan ku xigta hadda xagga lafdiga waa isku xigaan laakiin nuunta iyo daalka dhexdeeda jamaaca ku jirta sharxay noogu imaan doonta insha allah waawljamaaca ku jirto ficilku waa afcaal khams waawljamaaca ku jirta faacilkii meesha lagu qadara marka lafdan waa kala baashirtayntay nuuntu laakiin taqdiirana loo fasliyo marka ficilku marka uu mabni noqonaa oo fadxa lagu binayna waa marke waa marka nuunu tawkiidku ficilka aakirkiisa ay la xiriirto oo wax lagu dhawaaqa aysan kala faslin wax la qadarana aysan kala faslin labada midna waa inaysan kala faslin oo nunu nisbada xuu dhihi waaye ayadana lafdan waa inay kala baasharto iyo taqdiiran maba jirta midaan mubaashirahayn marba nuunu niswa hadday timaado ficilka caaqilkiisa nab leeday ku dhegi maba loo dhex mari karaba laa lafdan walaa taqdiiran midna looguma dhex maro haddayba nuunu niswa ficilka gasho xarafkii ficilka ugu dambeeyey iyo nuunta isku dhegaya wax u dhaxay kara lama arko wax lagu dhawaaqaana uma dhex maraan wax la niyeysan yahana uma dhawa uma dhex maraan marka iyadu kulligeed waa mubaashira nuunu niswadu laakiin nuunu tawkiidkiiya ah mid mubaashira oo ficilka aakhirkiisa la xiriirsayda iyo mid laga fasliyo oo wax u dhexeeyaan u qaybsan saas darteedu ayada ixtiraaska ugu sameeyey wadalika miaalkii naxwu layunbadanna waa la tuuraaho la tuuraaho la tuuraa weeye filxudamatiya lagu tuuraa hadda fiiri ficilka xarafka ugu dambeeye waa daalkaas nuunti waa ku xigtaa wax lagu dhawaaqa uma dhexeeyaan nuuntii daalka wax la niyeysanaana uma dhexeeyaan idaa hadda waa mabni ficilka xarafka ugu dambeeye daalku ahaayo fatxa saa fatxa lagu binayna fatxa saa wa yucrabu waa la craaba fiima ladii kii caddaa ka soo haray daalika madkuurkaas daalika halkaa lagu ishaara alladii yusakanu aakiruhu waladii yuftaxu aakhiruhu labadaasa lagu ishaara hadda labo dalika maa lagu ishaaraa labo bimacnaa madkuur waay madkuur ahaana laga dhiga labadood weligaad qaaidas iyo kaalun wa yucrabu waa la ecraaba fiima ladii kii caddaa ka soo haray dalika madkuurkaas wadalika mihaalki naxwo yaquumu zayduna istaaga fiiri mihaalada waa mihaal cajaa'ib badan mar wuxuu ku mihaalinaya ayadoo ficilkii mudaaric ahaa aanuuruba la xiriirsan ko muxuu kugu miaaliyey yaquumu zaydun zayd istaaga yaquum marka waa mucrab ah, waa mucrab walaa tatabicani muuse iyo haaruuna uha raacinina sabiila aladiina laa yaclamuuna dadka aan wax ogeyn jidkooda waa gaalada waxaan wax ogeyn ah, waa kuwa dad u aqoon yahanada u taqaano ah, gaal aqoon badan aad leeda cilmi gaalo indho quraanka iyo lama garto allan waxa hadad ma oga hal xaba xataa ma oga adnaba buunbuune waxaa leedahay lama yaqaan oqoon badana mhm, caqli gaalo iyo indha quraanji midna lama arka yidhaah lamana garan karo waa dad aada u fogaan badan kuleey laa ilaha ila waan belo qalbiga naga deli gaaladii weylankeedi mogta qalbiga degtay marka walaalka karicaan muxuu kuugu miithaaliyey iyo wala iyo la tub laguna wuxuu kuugu miithaaliyey ficilkii nuunu tawkiid waa la xiriirsatay laakiin wax lagu dhawaaqayaaba ka fasdiyeyba oo ah alifulisnaynkaasoo faacil ah iyo jamaacada ah. iyo fa imaa tarina yamuana waana saddexdaas waxa ka fasbiyo lagu dhawaaqa waxa la qadaraana waa ayaga un mid kamid aha la qadara oo waaljamaacada la qadara ah. waxa ka faslina nuun tawkiid mar hadday ficlan la tiraa waxa ka faslina waa saddexda damiir ah. alifulisnayn waaw ljamaaca yaa muana mukhaadaba walaa yasudunakana wuxuu kugu miaaliyey ficilkii mudaarica nuun tawkiidka lafdan la baashirtay laakiin taqdiiran looga fasliyey looga fasliyey wa yucrabu waa la craaba fii maladikii caddaa ka soo haray daalika madkuurkaas waa la craaba wixii madkuurkaas ka soo haray oo kuwa hore waa sheegay nuununiswa dee la xiibsato aakirka waa la binayna sukuunana lagu binayna haddii uu la xariirsado nuurniswa mubaashirana fatxa lagu binaynaa nuuru tawkiid mubaashiraat nuuru tawkiid mubaashira hadday la xariirsatene fatxa lagu binayna marka kaleeto mucrabka yahay xarakada lagu icraab waxa u sheegi waa ee caamilay taas ku xidhanta saa loo sheega caamilay ku xidhanta caamil rafci hadduu ka hormar waa la rafcina caamil ka hormar waa la nasbina caamil jasbi hadduu taas ku xidhanta waa la icraaba in la yidhaha lama sheegi karo gaal lama sheegi karo walaa tatabicaani waa marka waa mucrabade maxaa yeele ficilki maxaa u dambeeya caynta nuuntii iyo marka ficilkii maxaa ku dhex jira alifulithnain waa mucrab caadi waxaa kala fasiyay ficilkii nuuntii malfuudun bihi latublawunna waa laynin imtixaana ho laynin imtixaana ho laynin imtixaana macnaa waa laynin jiraba wey latublawunna hadda ficilkii iyo nuuntii waaba loo dhexeeya asalkeedu waxay ahayd latublawuuna ay aheyd latublawuuna ay la latublawuuna iyadoo ah ilaa balaa yablu waaye a waxaa la yidhi taxaraka xarfu cilatin wuuna labada wawowda horeeyo laamul kelimadaa xarakaa saaran soo maha la latublawuu taxaraka xarfu cilatin wowdan xarfu cilaa waa xarakasado dodamaa saaran wanfataxnaa qabla waxa ka horayna waa ku dhiganya latubla laamka wey qulibat ilcilatu alifan alifa isku bedeshay qaacidadaa sidaah alif hadday isku bedeshay faltaqaa saakinaani iltiqaa saakinaana dhacay oo wowdii alifta kas u gadoontay waa reebantahay alif ila waa iska reeban yahay wowdii dambe oo waawr jamaacadahayn asalayba reebanin labadooda marka waa laba waaw laba xarf cilaa yaa la xadfaa kii maziyo badan kii derajo badanaa la xadfaa ha wljamaacada maxaa wey waawljamaacadu keligeedaba kelimad ka dhigan ha wowdaasaa keligeed kelime ha keligeed laakin wowda kale wala ya kii masiye badana meesha lagu reebayo waxa la xadfaa ka darajeya ka masiyada badan aa la rabaa meesha in lagu reebto oo la xadfo midka darajadaya marka waxaan leenahay labadan wow yaa darajo badnaa waawljamacada darajo badan ilaa waawljamacadu keligeedayba kelimata laakiin wowda alifta u gadoontay waa laamulkelima waa kelimad xaraf ka mid ah. haddii la xadfo kelimadii qaybaa noo soo hareen qaybaa noo soo hare ah, ah, oo ba iyo laam iyo waxbaa noo hara khalaaf alifta la xadfo maxay noqotay marka latub lawna nabadu latublawna kaasaa la nuuru tawkiid keen marka nuuru tawkiidaa la keenay latublawna iltiqaa sakena laguma dhawaaqa karto Ah, maya waxaa tira itaabsana ma dhicinin waxaa tidhahdaa latublawnan ay noqotay markii nuur tawkiid la keenay latublawnan khalaas waxaa la yidhi saddex nuun tawaalul amhaala ah la yidhaha tiradii ka bateene oo ziyaadooyinehe iska xadaf nuunta rafcada ilaa nuunu tawkiidka lama xadfi karo ujeeddaa loo keena in hadalka lagu adkeeya loo keena lama xadfi karo nuunu rafcada xadaf hay noqotay latublawna iltiqaasho keen hadduu dhacay tasaakinku ka dhexdhaca waawun jamaacadoo reeban iyo labada nuun mudqamada saakinada laba nuun midda reebana horeydha labadaasa isku dhiceen watacadara xadfu axadihima mid in la xadfaana waa macduur wowda lama xadfi karo waa licadami maa yadulu calayha wax tusaaba kama horeeyaan ilaa fadxa ka horeyda fadxa ma wowey kutusi kutusi me ko nuuru tawkiidka lama xadfi karo waa lifawaati macna almaqsuudi biha macnihii loo keeno tawkiidka ayaa luma mid wala la xadfi karo hala sameeya waxaa la yidhi hala xarakeeyo wowda xarake umanaasibaan hala saaro wow xaa umanasib ahaa damu dama saar la tublawna kamaa tara adiga ad ujeeda saatani ku timi iskama imaana hawla laga soo maro waa kaas marka xayaheedaan idhi asalku asalku waxay ahayd latublaw latublawuuna latublawuuna iyadoo aheedaan waxaan idhi taxaraka xarfu cilatin waa wowda horayda wanfatax maa qabri waxa ka horaya waa kordhiganyo waa laamta qulibat alcilatu alifan faltaqaa saakinaani labada saakina waxay ka timid waa wowdi alif noqotay iyo wowda awalba reebana waaw jamaacada reeb alifki iyo wowdaasu ka dhacay yaa darajo badanaa la yidhi waxaa la yidhi waxaa darajo badan waawl jamaacada ila keligeeday kelimata ha wowdan alifka u gadoontayna waa laamulkelima waa kelimad xaraf ka mid ah. marka waxaa la xadfay aliftii oo laamulkelime ah waxay noqotay latublouna markaasaa nuunu tawkiidkii la keenay markaase waxay noqotay latublownan markaasana tawaalul amhaal saddex xarafaa isku xigto isku nuuca saddex nuun nuunu rafcadaa la xadfay ah, sababtoo a ah laba nuunu tawkiidka ujeeddadii loo keena lume oo adayga aheed in wax lagu adkeeyo markaase waxay noqotay latublown iltiqaa saakina dha laguma dhawaaqi karo markaas laba xarafoo reeban carabu kuma dhawaaqdo oo isku xigto ah, iltiqaa saakinaku wuxuu ka dhex dhacay nuunu tawkiidka laguu sheegaya waa laba nuun oo isku shid midka horeyda u reebanya mudqana saakinaha layna midda horeyda marka waaw jamacadiina waa reebanta iltiqaa saakinaynkiyaa ka dhex dhacay watacaadaara xadfu axadihimaa mid in la xadfaana waa suurtogeli weyd wawda lama xadfi karo licadami maa yadullu calayha sababtoo wax kutusa kama horeeyo wowda mogta wow damaa tusi jirtay maantana xaa ka horeyda fatxa ka horeyda haas lama xadfi karo marka markaasaa la yidhi wow lama xadfi karo nuunu tawkiidkiiba lama xadfi karo maxaa loo xadfi waayey waa lifawaati macna almaqsuudi biha macnihii dhammaan looga qastay waa luma oo adkaynta aha khalaas waxaa la yidhi marka wowda xaraka manaasib aha la saaro damaa la saaray fa saarat latublawunna kamaa tara waaya fainaa tarayinna haddaad aragto maryamo binti cimraanay min albashari axaddan basharka qof ka mid a ah, haddaad aragto faquulii inii nadartu liraxmaani sawma tanna asalkeedu maxay ahayd tarcayina tafcaliina ay ahayd ficil hulaati oo ra- ahay ka tir tarcayina tafcaliina wasinkaas ahayd markaasa waxaa la yidhi tarcayina soo ma ahan hamsada qolooyinka suraafta gabala waxay qabaan in xurufu cillaha lagu daro markaasaa la yidhi taxaraka xarfu cilati oo ujeedaa laga leeya idaa taxaraka xarfu cilatin wa bijanibihi saakinu saxiixun dhet maanta xarfu cilla a ah xaraka haysta waa hamsade jaanibkiisa dhinaciisana waxaa yaala saxiix xarakala oo ra'diya ah. ka qaad xarakada hamsada ee ra'da gee maxay noqotay taraayiina fiqalaa ku jira iska xadaf tara waxay noqotay tarayiina mhm, tarayiina a soo hartay tarayiina asoo hartay markay soo hartaa la yidhi taxaraka xarfu cilatin oo labada yood ya-da horayda wanfataxa maa qablahu oo ra-da ah wuribat alcilatu alifan faltaqa saakinaan ah, tarayiina labada yood ya-da horayda waa kasrisanta xarakaa saaran ra-da ka horeydana waa fadxisanta haddii xaraf cilaa xaraka saaranta xaraf ka horeyna kordhigayna loo bedelay alifaa loo bedelay alifku waa reebaye ya-dii dambena waa reebanta laguma dhawaaqi karo waxaa laleeyahay labadooda yaa darajo badan waa nafku dariiqi waxaa laleeyahay ya-da dambaydaa derajo badan maxaa keligeeda kelimata waa faacilki ya-da horeydana waa laamulkelima xadaf xadaf marka alifkaas maxay noqotay tarayna ficilkii meeqaa ka joogta radaa ka joogta ficilki labadii kale waatan xarf oda hulati ah. ficilkii oo dhan xarfeereyta iska daa racdaasaa ka joogta ya-dan dambey waay faacilkii nuuntaasuna calaamu rafci caamil jasmiya soo gelay ima in shardiya maa zaaida lagu idqaamaa la keena imadu waa in shardiya iyo ma zaaida ah, ama qur-aanka waxaa tirahdaa in ma sila iska dhe mhm. maxay noqotay marka haddii in shardiya la keenay fa taray ay noqoto hadhihin fa imaa taraynay noqoto hayla inta oo shardiyada iyo nuunku hal mara ma kulmi karaan la keenay soo gashay inta shardiyadaa nuunta waa carab ah, maxay noqotay faimaa taray ayadoo faimaa taray la joogo aada nuun tawkiid hala keeno haye faimaa taray nuun tawkiid markii la keenay lagumaba dhawaaqi karo faltakaa saakinaan sababtoo nuunu tawkiidka la keene mudqamad saakinaha u horeyra ficilkana xaa u dambeeye ya muanasku hadabadii waaan oo saakinadaah khalaas ma lagu dhawaaqi karo watacadara xadfu axadihimaa mid in la xadfaana waa cuurtoomi ya-dii lama xadfi karo waa licadami maa yadulu calayha xaa ka horeeya fatxa ka horeyda ayaa maxaa tusi jiray kasro lama xadfi karo xagga dhin nuunu tawkiidna lama xadfi karo maxaa loo xadfi waaye waa lifawaati macna almaqsuudi biha macnihii loo keeno adaygahay luma haye yaxa u munaasiba le xarako kasro ku dhawa saara le hala xarakay marka faymaa tarayina kamaa tara saatana laga soo maray de waaya faymaa walaa yasudunaka iyada marka aan xoogaa dib u dhigno oo sharaxa dhexdiisa sharaxu isagaa noo noo faahfaahi doonta sharaxaan ku ay ku dib dhigayna haye sharax alcashar xoogaa ha kala jiidmo ha kala socdo lamaa farartu markaan faaruq noqday uu yidhi shiiku min dikri calaamaati lismi isimka calaamadihiisa calaamadahaas wax kamida la sheegitooda markaan kasoo jeestoon ka faaruq noqday wa bayaan inqisaamihi wa min bayaan inqisaamihi ficil isimka qaybsamidiisa qaybsamidaas la cadaynteeda xaggeeda markaan kasoo faaruq noqday ilaa mucrabin mid la ecraabo uu qaybsamo iyo wa mabniyin ku la bineeyo wa bayaan inqisaami lmabni mabniga qaybsamidiisa de mabniga qaybsamidiisa qaybsamidaas la cadaynteeda xaggeeda markaan kasoo faaruq noqday minhu isimka xaal uu kamid yahay uu qaybsamo ilaa maksuurin mid la kasro lagu binay u qaybsamo wa maftuuxin mid fatxa lagu binay u qaybsamo wa madmuumin mid dama lagu binay u qaybsamo wa mawquufin mid sukuun lagu binay u qaybsamo sharactu waxaan guda galay waa kaasaa jawaabka lamaadeeda ah, jawaabkii lamaa waa kaasaa jawaabkii oo lamaa waa kan sharactu waxaan guda galay fii dikri lficli ficilkii la sheegidiisa lamaa faraqtu markaan faaruq noqday oon ka soo jeestoo dhameeyey min dikri calaamaati lismi isimka calaamadihiisa calaamadahaas wax kamida la sheegi doono minta tabciidiya ka dhig ah, ilaa calaamadaas looma wada sheegin soddon ay ahaayeen ah, sna saddexu ka sheegay ah, soddon saddex laga sheegay wa lamaa faraqtu markaan faaruq noqday min dikri calaamaati lismi isimka calaamadihiisa calaamadahaas wax kamida la sheegidooda markaan ka faaruq noqdo ka soo jeestay wa bayaan inqisaamihi isimka qaybsamidiisa qaybsamidaas la cadaynteeda markaan kasoo faaruq noqday wa bayaani inqisaamihi wa min bayaani inqisaamihi isimka qaybsamidiisa qaybsamidaas la cadaynteeda xaggeeda minta dambood soo qadarato bayaaniyo ka dhigi maydid ibtidaa-iyad ka dhige tabcigeena ka dhigi mayd min ibtidaa iska soo qadare markaasaad waxa weeyaan waxaad ka dhigay ibtidaa-iya wa bayaani qisaamihi wa min bayaani qisaamihi isimka qaybsamidiisa qaybsamidaas la cadaynteeda xaggeeda markaan ka soo jeestay ilaa mucrabin mid la craabo isimka u qaybsamaa wa mabniyin wa ilaa mabniyin ku la bineeyo u qaybsamaa wa bayaani qisaami lmabniyi wa min bayaani qisaami lmabniyi kii la binaynayay qaybsamidiisa qaybsamidaas la cadaynteeda xaggeeda markaan ka jeestay kii la binaynay laftirkiisa qaybsamidiisa la cadaynteeda markaan soo faaruq noqday minhu isimka xaal uu kamid yahayna uu qaybsamo min minhu mabnigaana laga xalayna minhu isimka xaal uu kamid yahayna mabnigu uu qaybsamo ilaa maqsuurin mid la kasriyo kasro lagu binay uu qaybsamo wa maftuuxin wa ilaa maftuuxin mid fatxa lagu binay uu qaybsamo wa madmuumin wa ilaa madmuumin mid dama lagu binay uu qaybsamo wa mawquufin sukuun a loola jeedaa mid la waqfiye wa mawquufin mid saakina uu u qaybsamo sharactu waxaan gudagalay dikri lficli ficilkii la sheegidiisa fadakartu waxaan sheegay annahu ana alficla ficilki yanqasimu inuu qaybsamaayo ilaa alaaati aqsaamin qaybyaalo saddex u qaybsamaa maadi inu qaybsama mudaaric inu qaybsama wa amrin u qaybsama dhe sharactu waxaan gudagalay fii dikri lficli ficilki la sheegidiisa fadakartu waxaan sheegay annahu ana alficla ficilkii yanqasimu inuu qaybsamaayo ilaa alaaati aqsaamin qaybyaalo saddexa u qaybsamaa maadin ka bedelo maadiyun uqaybsama ilaa maadin wa mudaaricin ilaa mudaaricna uqaybsama wa amrin ilaa amrina uqaybsama wadakertu waxaan u sheegay likulli waaxidin mid kasta waaxidka minha alaaada kamida calaamathu calaamadiisaan u sheegay wadakertu waxaan u sheegay likulli waaxidin mid kasta waaxidko minhaa alaaada kamida calaamatahu calaamadiisa lagu garana maadi calaamada lagu garana amar calaamada lagu garana mudaaric calaamada lagu garana sooma sheegin Ah. calaamadaaso addaalata midi tusayda ahaatay calayhi cala alwaaxidi waaxidka korkiisa calaamada tusayda waaxidkaas ayadana waa soo sheegay waa runtiis waa soo sheegay calaamadaasoo addaalada mida tusayda ahaatay calayhi waaxidka korkiisa waaxidka tusaydadhe calaamadaasoo addaalata mida tusayda ahaatay calayhi waaxidka korkiisa iyo wa xukmuhu xukunkiisa markaan soo sheegay wa xukm alkaad ku cadaftay gaad ku cadfee calaamatahu halkaasaad ku cadfee wadakartu likuli waaxidin waxaan u sheegay kamid a calaamatahu iyo wa xukmahu yaan u mid walba xugun u sheegay saddex xugun aakhirka uga sheegay amarka maadena saddex u sheegay mudaaricna saddex u mid walba xukunkiisa waa sheegay wa xukmahu iyo xukunkiisaan sheegay xukunkaasu athaabita mid sugan ahaaday lahu lilwaaxidi waaxidka usugan min binaain xaal uu yahay xugunkaasuna u sugan <laughs> min binaain xaal uu yahay xugunkaasu aan u sheegay dheh cabdiramaan min binaain saaxibulxaalkiisu waa halkee caamilkiisuse waa kee ko caamilkiisiina caamilkuna dakarta wey jazaka allahu khayr waxukmahu xukunkiisaan sheegay xukunkaasoo athaabita mid sugan ahaaday lahu waaxidka u sugan min binaa-in xaal uu yahay xukunkaasu ayaan sheegay wa ixraabin ixraab xaal uu yahay xukunku ayaan sheegay wabadatu waa bilaabay min dalika ficilkaas bilmaadi maadiyaan ku bilaabay fadakartu waxaan sheegay ana calaamatahu calaamat almaadi maadiga calaamadiisa an yaqbala qabuuluhu aqbalidiisa inay tahay taacataniisi la digaynta tacdeeda uu aqbalo taadii asaakinata ee reebaneed wabada-tu waa bilaabay min daalika ficilka ha ficilka dhe ficilka maada dhihin ficil min daalika ficilkaas dhe ficilka keliyaad ku ishaaree wabada-tu waa bilaabay min daalika ay min alficli ficilkii bilmaadi maadiyaan ku bilaabay fadakertu waxaan sheegay ana calaamatahu calaamat almaadi maadiga calaamadiisa an yaqbala qabuuluhu aqbalidiisa inay tahay taa taniisi dhadigaynta taadeedii asaakina ta ee reebaneed taadii asaakina ta ee reebaneed saas wey marka fiiri ficil maadi calaamadda usoo sheegay waxay ahayd taa u taniis asaakina inuu aqbalo calaamadiisa inuu ku jirto shardi maaha waa inuu aqbalo waa inuu aqbalo wadalika tusaalihiina ka qaama waa istaagay waqacada waa fariistay oo kale weeye wa aqbalahayn hadda labadan ficil labadaano wa aqbalahayn ta utaniif asaakin wa aqbalahayn wadalika mihaalkii ka qaama waa istaagay iyo waqacadda waa fariistay weeye taquulu waxaad leedahay qaamad gabadhii waa istaagtay waqacadad waa fariisatay aad leedahay wa ana xukmahu xukunkiisa fil asalka dhexdiisa xaal uu xukunku ahaaday albinaau bina inuu yahay sheegay waana xukma halkaa lagu cadfay ana calaamatow yaa lagu cadfay fadakartu waxaan sheegay ana calaamatow iyo waana xukmahu yaan sheegay waana xukmahu maadiga xukunkiisa fil asli asalka xaalu ahaaday intaan wax la xiriirsan horta ha intaan waxba la xiriirsan wey asalka saasaa loola jeeda waa intaan waxba la xiriirsan waana xukmahu xukunkiisa yaan sheegay fil asli asalka dhexdiisa xaalu ahaaday albinaau bina inuu yahay cala alfatxi lagu bineeyo kamaa maalnaa saan soo miisaalinay waxaa nidhi qaama waqacadde aan nidhi qaama waqacadde aan nidhi wa ana xukmahu ficilka xukunkiisa ayaan sheegay maadiga wa ana xukmahu xukma almaadi ficilka maadiga xukunkiisa ayaan sheegay fi lasl asalka dhexdiisa xaalu ahaaday albinaau bina inuu yahay cala alfatxi fatxa lagu bineeyo kamaa maalnaa sidaan soo miisaalinay waqad yakruju huwa maadigii inuu baxaa la arkaa canhu hada alxukm xukunkaas uu ka baxo amase anhu canil fatxi u ka baxo saasaana fiican dambe waqad yakruju inuu baxaa la arkaa huwa maadigii canhu canilfatxi uu ka baxo ilaa dami damana uu baxo khuruujka marka uu baxaayo khuruujka uu baxaayo labu aqbali kara in la yidhahdo fadxada lagu binayma ee dama lagu binayna iyo in la yidhaahdo khuruujka lafdan uu ka baxay waana siduu sheeku dhihi inuu baxaa la canhu can ilfatxi uu ka baxo lafdan uu dhihi jira isagu marna ma ogolo wax kalaa lagu bineeyo ficil maadi weligiis fadxa lagu bineeya kuleey laakiin fadxadu marna daahiray noqeen marna taqdiiran ay noqeen liltaxaduri marna waxay noqeen taqdiiran lilmunaasaba marna taqdiiran bisukuuni caaridi caaridi lidafci karaahati tawaali arbaci mutaxarikaatin fii ma huwa kalkalimati waaxid noqon saddex goora lagu qadara ule fadxada waa la qadara mar waxaa loo qadaraa tacadud sida rama iyo alqa oo kale oo markii fadxa u dambay markay alif u dambaydo markii alif u dambeeyo markaas fadxa waa lagu qadaraa oo alifka lagu qadaraaho litacaduri aa loogu qadaraa ah. haddii waaw jamaca la xiriirsatana lilmunaasaba loogu qadara hadday la xiriirsato damiir rafca mutaxarigana waxa weya bisukuuni alcaari lidafci karaahati tawaali arbaci mutaxarikaati fi mawka kelimati waaxid marka khuruujku waa lafdan ahlucilmiga gabadha waxay leeyihin maya lafdan maba ahanba xukmanuba u baxayba oo ficilka maadiga marka waa jamca la xiriirsato yubnaa cala dami markay damiir rafca mutaxariga u la xiriirsado yubnaa cala sukuun wamaa siwaahumaana yubnaa cala alfatxi had markaas marka taqdiirtu maxay noqone hal miday noqone ah, taqdiirtu markaas maxay noqone hal miday noqone ah, hal miday noqone oo waxay noqona waxa taqdiirtaahu kaliya waxay noqonaydaa waa xaaladda tacadurka oo alifka u dambeeya taas ayay noqonay waqad yakruju inuu baxaa la arkaa huwa maadigii canhu ila dami dama uu baxo wadalika halkaas ku ishaara khuruujka masderu yakruju masderkeeda wadalika khuruujkaasu xaasilun waa midkii soo xasilaa idaadaanad daraf aadi inta ka dhigataad khabar ka dhigane idaadaan maanta waa daraf caadiya idaa waqtigii uu khuruujku soo xasilaa habad idaa waqtigii soo xasilaa intasalad ay la xidhiidsato bihi bilmaadi maadiga waawljamaacati wadalika mihaalkiina ka qawlika waa hadalkaaga oo kale oo aad tidhaahdo qaamuu waa istaageen waqacaduu waa fariisteen saasaa leedahay wadalika khuruujka marka ficilku ka baxayo fatxo aaqirkiisa in la saaro oo uu u baxayo damada xaasilun waa soo xasila haabitun waa sugnaana idaa waqtigiiyuu sugnaana itasalad ay la xidhiidsato itasalad aad leedahay wadalika khuruujkaasu haabitun waa midkii sugnaanaa idaa waqtigiiu sugnaanaa itasalat ay la xidhiidsato bihi ficilka maadigaa jamaacati jamaacada wawgeedii wadalika mihaalkiina wadalika ay itisaalu waaw bihi itisaalu waaw bilficl wadalika ay itisaalu waawljamaacati bilficl la xiriirsigaas waaw ljamaaca ficil la xidhiirsane kaa-in wuxuu ahday ka qawlika hadalkaa oo kale oo aada ku qawsho qaamuu waa istaageen waqacdu waa fadhiisteen bal fiiri maxamed muxyidiin cabdilxamiid wa min alculamaai culamaduu ka mid ahaaday uu ku yidhi man dul dahaba ku tegey ilaa an almaadiya maadiga maadiga almusnada loo tiiriyey ilaa waawiljamaaca mabniyun ku la bineey waayo calaa fatxin aba lagu bineeyey fadxadoo muqadarin la qadaray calaa aakhirin lagu qadaray manaca waxaa diiday min duhuurihi fadxahaas muuqashadiisa ishtiqaalulmaxalli booskii facal degi lahayaa mashquulay bixarakati lmunasabu ku mashquulay walmusnadu ficilka loo tiiriyey lidamiiri rafci godka damiirkiisa damiirka almutaxarika xarakaysan mabniyun asna waa la bineeyey calaa fatxina lagu bineeyey fadxoo muqadarin lagu qadara calaa aakhiri aakhirkiisa manaca waxaa diiday min duhuuri fadxa muuqashadiisa ishtiqaalulmaxalli meeshuu degi lahayaa mashquulay bisukuuni reebuu ku mashquulay sukuun alcaaridi soo diriyey lidafci karaahati tawaali arbaci mutaxarikaatin afar xarakaysan in isku xigsadaan nabcaysiga la nabcaysana difaac la difaaca fii maa shay dhexdiisana iskula xigsadaan huwa kalkelimatilwaaxida lamida laakiin iladii madhabka dakarahu mualifu uu sheegay oo in la yidhaha waxa saarana la yskaga binayna aysaru asagaa u fudayd badan cala lmubtadiina dadka bilowga saas uli o ilaa sukuuniyu ubaxaa waqad yakruju inuu baxaa la arkaa canhu can ilfatxi uu ka baxo ilaa dami uu baxo ow ilaa sukuuni uu u baxo dhe waxaa dhici karta fatxadii lagu binaynayey inuu ka baxo maadiga aakhirkiisa ilaa sukuuni uu baxo wadalika halkaas ku ishaare qad yakruju masderkeeda barti aad daalikaada hore ku ishaarta aada la aadee wadalika ay khuruuju bixitaankiisii haabitun waa mid sugnaana wadalika ay khuruujuhu can ilfatxati ila sukuun marka uu fadxada maadigu ka baxaa sukuun u baxaa haabitun waa mid sugnaana idaa waqtigii sugnaada idaa waqtigii uu sugnaana intasala uu la xiriirsado bihi ficilka maadiga addamiiru damiir uu la xiriirsado damiirkaasoo almarfuucu mid la goday ahaaday damiirkaasoo almutaxariku mid xarakaysan ahaaday ficilka maadiga farxa in lagu bineeyo mar labaadu ka baxa waa markii uu la xidhiisado damiiru rafca mutaxarika damiiru rafca layidhi xaa baxay damiiru nasba zaydun zayd waxaa tidhahdaa darab waxaad tidhahdaa maya darabanaa annaga waxana garaacay zaydun iska dhig darabanaa ficilkii maxaa maanta la xidhiidhsaday damiiru nasb kaasaa baxay marfuuc haddii la yidhi saasaa baxay mutaxarigna maxaa baxay damiiru rafca oo aan mutaxarig ahayn oo saakin ah alhindaani labadii hindo darabaa waa garaceen hadda ficilkii damiiru rafca la xiriira darabata iyo daraba labadaba la dhihi karaa darabata tada la dhihi karaa darabana la iska yidhaahda waajib maana yidhi markaas oo kale darabaa darabata waa garaaceen darabata waxaan rabaa inta ka saaro hadda dabarabta haddii la laftirkeeda damirku waa la xidhiidha lena tan waa iska calaamad ayadu macno male oo hadda wax weyn ka dhibime laftirkeeda ah, ta'daan dila soo gelsho oo la daraba ta oo tirahda maba la xidhiidhe damiirka ah, ishkaalkaasaa imaana saasaan u tuurayna marka waa le alhindani darabaa hadda damiiru rafca la xidhiidha laakin hadda mutaxarik maaha waa saakin alif soo ma jeedi waay damiiru rafca mutaxarigana hadde maxsuuruba iska ahaaba isagu axmedaa ku qoran maanta istiri damiir rafca mutaxariga waa imise sideed ii tiri laba mutakalima shan mukhaadaba iyo hal qayba u haya sideedii sideedaasay ahaayeen waaya wadalika mithaalki ka qawlika hadalkaaga kale weeye oo aad tidhahdo qumtu anaa istaagay wa qacadtu anaa fadhiistay wa qumna anagaa istaagnay wa qacadna anagaa fadhiisnay labadaas waa labadii mutakallimkaah halkii qaybkana waa kanaa waa niswatu dumarkii qumna waa istaageen wa qacadna waa fadhiisteen shanta muqaadabkaana waa taqaana oo waxa weeyaan qumta adaa istaagay wa qumti gabadhii adaa istaagay wa qumtuna labadiina istaagteen wa qumtum raggiina badana istaagay wa qumtuna dumarkiina badana istaagay waa hmm. qumta qumti qumtuma qumtum iyo qumtuna shantii sheegna saas waaya wadaalika mihaalkii ka qawli ka hadalkaaga o kale weeye oo aad tirahdo qumtu anaa istaagay khalaas hadda qumtu ficilkii maadiga ahaa aakirkiisa miimku ahaa sukuunaana lagu birey maxaa sukuunka keenay damiiru rafa mutaxarigaa la xiriira waa ta'daas waqacadtu anaa fariisay waqumnaa annagaa istaagnay waqacadna anaga far damiiru rafca mutaxariga la xiriirsa naadaasa faacila damiiru rafca haddaad maqasho waa faacil ama waa naaibu faacil damiiru rafca mutaxariga haddaad maqasho waa maxay waa ama faacil ama waa naaibu faacil sideedda marka lagu leeyahay hadda naaibu faacilka iyo marna faacila ka dhiga marna naaibu faacil ee mar walba faacil iskama ah, ah daa rabtana faacilaad ka dhigay sideedda hadaa rabtana faacilaad ka dhigay sideeddaba taas ogow waniswatu dumarkii qubna waa istaageen qubna waa istaageen waqacadna waa fariisteen waqacadna waa fariisteen aada leedahay wa talakasa waxaa soo khulaasooba yiri oo ka soo baxay min dalika xukunkii lasoo sheegay min dalika ay min min dalika almadkuur min alxukmi wixii lasoo sheego xugun ahaa waxaa ka soo khulaasoobo kasoo baxay marka wa talakasa waxaa ka soo khulaasoobay min dalika madkuurkaas ana lahu maadigii alaaa xaalaatin xaalad sadxa inay usugnaadeen addama inuu usugnaaday walfatxa fatxa inu usugnaaday wasukuuna sukuun inu usugnaaday watalakasa waxaa soo qulaasoobay min daalika madkuurkaas ana lahum aadiga inay usugnaadeen alaaa xaalaatin xalooyin saddexa addama dama inuu sugnaaday walfatxa fatxa inuu sugnaaday wasukuuna sukuun inuu sugnaaday waqad bayantu waana caddeeyey dalika madkuurkaas da waa caddeeyey ogow saddexda xaalada ah, dalika madkuurkaas oo xukunka ah min dalika iyo dalika labada dalika hal meelad u wada celinay ay lmadkuur walamaa kaana markuu ka mid ahaaday min alafcaali afcaashi afcaashi almaadiyati ee maadiga aheed maa qismi markuu ka mid ahaaday ukhtulifa laysku khilaafay huwa qismiga fii ficliyatihi ficilnimadiisa laysku khilaafay nasastu waan caddeeyey calayhi qismiga korkiisa wanabahtu waa baraarujiyey calaa ana alasaxa qowlka saxnimada badan ficliyatuhu qismigaas ficilnimadiisa inay tahay walamaa kaana markuu ka mid ahaaday min alafcaali afcaashii afcaashii almaadiyati oo maadiga aheed maa qismi qismi maa qismigii dhe ismausuul ka dhigo ukhtulifa laysku khilaafay fii ficliyati qismka ficilnimadiisa nasastu waan caddeeyey calayhi qismiga korkiisa wanabahtu waa baraarujiyey calaa ana alasaxa qowlka saxnimada badan ficliyatu ficilnimadiisa inay tahay afcaashii maadiga aheed maadaama ay ku jirto qayb laysku khilaafay qayb oo ma ficila ma isima ma xarafa a layskugu haysta ma ficila ma xarafa ma isima ada laiskugu haystaaba waa laisku haystaa maadaama qismigaasku mid yahay waa caddeeyey qismiga si gaar ahaan ugu dhawaaqay si gaara ah ayaan u caddeeyey ugu dhawaaqay wanabahtu waxaana baraarujiyey calaa ana alasaxa qowlka saxnimada badan ficliyatu qismigaas ficilnimadiisa inay tahay wa huwa qismigaasu arbacu kelimaatin waa kelimooyin afara nicma weeye wa bi'sa weeye wa casaa weeye walaysa weeye qismigaas marka afartaas waa laisku haystaa qowlka saxnimada badanna waa maxe annahaa afcaalu maxaa yeelay calaamadihii aqbalee nicmad wa bi'sad wa casad walaysad aada leedahay faamaa nicma nicma iyo wa bi'sa bi'sa fadahaba alfaraau yaxya ibnu siyaad wuxuu ku tegey jamaacadaasoo min alkuufiyiina ka mida ilaa anahumaa nicma iyo bisa ismaani laba ism inay yihiin wastadalluu waxay u daliishadeen calaa daalika calaa smiyatihimaa labadooda ismnimadooda bidukhuuli xarfiljar xarfiljarka gelitaankiisa calayhimaa labadooda korkeed uu galay fa amaa nicma nicma iyo wa bisa bisa fadahaba alfaraau yaxya ibnu siyaad wuxuu ku tegey min a'imati lkuufa ka iyo wa jamaacatun jamaaco jamaacadaasoo min alkuufiyiina ka mid ah ilaa anahumaa nicma iyo bisa ismaani laba ism inay yihiin wastadlu daliil keena la yidhahde qof walba waa sheega karaaye daliil keena inay ism yihiin wastadluu waxay u daliishadeen calaa dalika ay calaa smiyatihimaa inay labadooda laba isim yihiin bidukuuli xarfi ljari waxay idhahdeen xaraf jaar calaamadaha isima ka mid ya waxaan haynaa iyadoo xaraf xaraf jara iyadoo galay aan hayna ha yidhah wasadaluu waa deliishadeen calaa dalika calaa sunnatihimaa bidukuuli xarfi ljar xarfuljar gelitaankiisay u deliishadeen calayhimaa labadooda korkooda ay galeen calaa bisa wa nicma fii qowli bacdihim carabta gobol ka mida qowlkoodana ay ku galeen bacdigaas waa rajulun min cuqaylin uu sheeku dhihi jiray rajulun min cuqaylin waa nin qabiilada reer cuqayl ka dhashay ninkaasu ahaa ninkaasuu ahaa fii qowli bacdihim carabta gobol ka mida qowlkoodana uu ku galay xarfu jarku waqad bushira laba kugu banaan inaad xaalaydo bacdihim carabta gobol ka mida walxaal oo markaa fii qowli bacdihim bacdigaad ka xaalayna qowlka masdere oo tira walxaal uu ku qowlay qad bushira loo qad bushira loogu bishaareeyey bacdiga bibintin gabar loogu bishay gabaraa ku dhalatay aa la yidhi bishaarayso gabaray dhashay islaamtii urka laheed aa la yidhi ha ee bishaarayso markaasuu hadalka soo socda ku hadla carabtu waa nibcayeen gabadhaha jaahiliya ahaayeen jaahili ay ahaayeen gaalo ah marka gaalnimadaasa waxay keenayday inay nibcaadaan gabdhaha ila waa lasdila waxay le iyagu duulaan qaadi mina ha gurigay jooga heley ayaga meesha arra inta la duulo reer hebel loo taga lasoo booliyo geela dhan laga soo looda laga soo dhaco xataa dadaa laga soo qafaalankaas addoom ahaan loo gadaa ha marka boolidaas iyo boobkaas wax ka geli maydo leeyihi marka halkaas waa laga xalay karaa haddii kaleeto jumla muctaridaad ka dhige fii qowli bacdihim carabta gabal ka mida qowlkoodana uu ku galay xarfu jarku waqad bushira waa la bishaareeyey huwa bacdiga loo bishaareeyey bibintin gabadha loogu bishaareeyey markaasu wuxuu ku qowlay wallaahi ilaahan ku dhaartay maa gabadhu ma ahaanin binicma alwaladu caruurkiisa nimcale walle gabaru caruur fiican maahan uu yidhi markii la yidhi gabaraa kuu dhalatay uu yidhi wallan gabaru fiicnay marka maxalushaahidku waa maxay wallaahi allan ku dhaartay maa hiya gabadhii ma ahaanin binicma fiiri nicmadii baa gashay soo maa xaragjaara gal waxay yidhahdeen taasa calaamadaas calaamada isim lagu yiqiin aaba gashay marka isim wey nicma waa isim oo bimacnaa mamduuc ah iyo wa qawlin wa qawli rajulin nin qowlkiis ayay ku gashay qawl intii hore ku cadfo iyo wa qawlin waa tanwiinsanya iyo wa qawlin wa qawli rajulin mudaafileyga iska soo qadaro nin qowlkiisay ku gashay qowl rajulko aakhara kale mudaafileyga ad soo qadartaan ka sifey aakharada ninkaas nin aan ahayn qowlkiisa waa ku gashay walxaalna uu ku qowlay rajulku saara uu u socday ilaa maxbuubati islaanti uu jeclaa gabar uu jeceliyo maxbuubadiisa ayuu u socday xaggeeda marka degdeg inuu ugu tagu rabi lahaa laakiin wuxuu ku socdaa calaa ximaarin dameer korkiisa dameerkaasoo badii isayri socod gaaban dameer aan dheeraynayn oo meesha qalbigu raba aan u degdegayn tartiib iskaga luuda uu ku socday markaasuu dameerkii dhibsaday markaasuu yihi nicma waxaa barwaaqa lahaaday asayru socod ila maxbuubadaydii aan u socdaahay laakiin calaa bisalcayr dameerkiisa baas lahaan ku socdaaho isagaan ba i wadin hmm, hmm waqad saara walxaalu ku qowray qad saara uu socday ilaa maxbuubati miduu jeclaa calaa ximaarin dameer korkiisuna ku socday dameerkoo badii sayri socodkiisu gaaban yahay markaasu wuxuu yidhi nicma sayru socod ayaa nimco leh ila maxbuubadeeda xaggeedaan u socdaahay arfiicana socodku calaa bisa alcayru dameerkiisa balaayalahase lagu socdaa wy kan ku socdo cagahan baysid inuu leeyahy marka maxalushaadku waay ta waxay leeyihiin bisa ina isimta waxaa noogu daliil ah xaraf jaara galo calaa agado calaa ah. gashay calaana xaa lagu yiqiin waa xaraf jaar calaamadihii waxa weeyaan waa xaraf jaaro waa calaamad isim waa xaraf jaaro waa calaamad isim wamaa laysa laysa laga jawaabi doona warkaan ka hordegi mayno wamaa laysa laysa fadahaba wuxuu ku tegey alfarisiyu abu cali alfarisi fi lxalabiyaat kitaabka la yidhaha xalabiyaat ah, ismu kitaabin amlaahu fi lxalab uu jira sheeku ah, waa kitaab magcis xalab meesha la yidhaahdo uu ku yeeriyey fulaan ibn fulaan kaasa laga qoray kaasa xalabiyaad loo baxshay kitaabkiiba ismu kitaabin amlaahu fi lxalab uu dhihi jiray sheku waa kitaab magaciis xalabiyaadka oo xalab uu ku yeeriyey masaa'ilkiisa wamaa laysa laysa fadahaba alfarisiyu abucaliy alfarisi wuxuu ku tegey fi lxalabiyaat kitaabka la ririxiisa wuxuu ku tegoo ku sheegay ilaa anaha laysa xarfu nafyin xarfu nafyi inay tahay xarfu nafyigaasoo bimansilati ma ma booskeeda ku sugan maada annafiyata u xanfida maa nafyahay lamid waa xarfu nafyi oo maa naafiya lamida wa ama laysa laysa fadahaba wuxuu ku tegey alfarisiyu abcali farisi fi lxalabiyaat kitaabkaas wuxuu kula tegey ilaa anaha laysa xarfu nafyin xarfu nafyi inay tahay xarfu nafyigaasoo bimansilati ma ma booskeeda ku sugan maada anafeetu xanfinayday wa tabicahu abulcali waxaa raacay wa tabicahu abulcali farisi waxaa ku raacay calaa dalika calaa xarfiyati layse layse xarafnimadeeda waxaa ku raacay abubakr ibn shuqayb shiikaasa wuxuu waa runtiis haana ku saxayn ah, shiikaasaa ku raacay wa tabicahu abulcali alfarisi waxaa raacay calaa dalika calaa xarfiyati layse ah, calaa dalika calaa xarfiyati layse layse xarafnimadeed waxaa ku raacay abubakr بن shuqayb waama casaa casaa fadahaba alkuufiyuuna kuufiyuuntu waxay ku tageen ilaa annahaa casaa xarfu tarajin rajaynta xarafkeeda inay tahay xarfu tarajigaasoo bimansilati lacala lacala booskeeda ku sugan wa tabicahum kuufiyun waxaa ku raacay calaa dalika calaa xarfiyati lacal calaa xarfiyati casaa casaa xarafnimadeeda ibnu saraajin abubakr ibnu sharaaj aa ku raac oo yidhi waa runtood kuufiyintaa ku leh waaba wuxuu ha ku saxan yihiin ayagaa leh u leey wamaa casaa casaa fadahaba alkuufiyuuna kuufiyintu waxay ku tageen ilaa annaha casaa xarfu tarajin rajaynta xarafkeeda inay tahay xarfu tarajigaasoo bimansilati lacalla lacalla booskeeda ku sugan wa tabicahum kuufiyiin waxaa ku raacay calaa daalika calaa xarfiyati casaa casaa xarafnimadeeda waxaa kugu raacay ibnu sarraaj ibnu sarraaj ku raacay abubakr ibnu sarraaj ibnu hishaam raximahullah wsaxiixu qowlka saxdaa waxbaha ka fiirin dadka isku raaraaca wasaxiixu qowlka saxdaa ana alarbacata afartuba afcaalun afcaal inay yihiin waayo laakiin haddii qowl la rajaxa qowlna laga rajaxa xaa la iska raba laba shay a la iska rabaa daliil oo midka raajixa u ah iyo marjuuxa qofka sheeganoo khasmiga daliilkiisa inaad ka jawaabto labadii kuusoo wada ibnu shaam ma ma seegayo mana u ilduufayo marka hore inta daliil keeno uu kadib warkay daliishadeen ha calaa bi'sa alcayru iyo binicma waladiyu ka jawaaba kadib labadaba dhegayso wa saxiixu qowlka saxiixa ah an alarbacata afartu afcaalun afcaal weeye afartuba waa afcaal bidaliili itisaali bidaliili itisaai bidaliili itisaali taa'ib ta'miinti dhadigaynta taadeeda ta'daas la xidhiirsashadeeda la xidhiirsashadaas daliilkeeda ayuuna ku sugnaaday saxiix makaan ku tacallujiye ya laa ilaaha hal doonan mar laqbaynahay bal u fiirsada wasaxiixu qowlka saxiixa haabitun waa sugnaaday ana alarbacata biana alarbacata afartii afcaalun afcaal inay tuu ku sugnaaday bidaliili itisaa'i taa taa'i ta'niisi dhadigaynta ta'deeda ta'daas la xariisashadeeda la xariisashadaas daliilkeeduuna ku sugnaaday haabitun taalkuway ku jirtaa maxaa keenay haabitun ha jaarumajhuurkaas meeshuu ku tacalluqay waayo jaarumajhuurka meeshuu ku tacalluqaa khabar aheed asaxiixu waa mubtade khabarkiina waa jaarumajhuur axmed jaarumajhuurku aawo jaarika iyo majhuurka la sheega aawo haya macan cadexma awjar majbuur oo asaxiixo qabarka u ah, ah he ah, ninkaasaa keenay durbe axmedaa la soo booday biana ana alarbacata jaarmajruurka u jiro uu naga dhaadhicina ka hor maca almasakha ana alarbacata jaarmajruurka sugu jira jaarmajruur macnaheedu waa xarab jaar iyo isim majruura ma ku jiraa kama muuqdo intaas haye yaa ku raacsan macalin ها والصحيح هي خبري الصحيح هي خبري ها يا وعلى تعالجين ايضا ها دليل ايضا تعالجين ايضا سو مقلب انسان اجيدني wsaxiixu qowlka saxnimada badan bal meesha jamjurka laga soo fiiri wasaxiixu qowlka saxiixnimada badan qowlka saxda dhe qowlka saxiixa ah ana alarbacata biana alarbacata afartu afcaalun afcaal u yahiinu ku sugnaado ya maxaa keena in lasoo qadaro iska keensan yahay wey maa laga soo qaba qiyaas waayo qiyaas waayo idhaarkan kusoo maray wasaxiixu qowlka saxiixa ah ana alarbacata biana alarbacata afarti qowlka صaxiixa haabitun waa sugnaaday an arbacata ban arbacata afartu afcaaluna yihiinu ku sugnaaday bidaliil itisaali taitaniifi dhadigaynta taadeeda taadaas la xiriirsashadeeda daliilkeeda ayuuna ku sugnaaday taadii asaakinata oo reebaneed bihina afcaashan ay la xiriirsanaydo afartaanba tautaniifa la xiriirsata daliil cad soo maahan wadalika misaaladii dhegayso ka qawli waa nabiga ka qawli waa nabiga qowlkiisa oo kale calayhi الsalaatu wasalaam oo uu nebigu yidhi man tawada'a qofkii weyse qaata yowma aljumcati maalin jumca fa bihaa fa biruksati ayuu akhada qaatay ruqsadiyuu qaatay waa nicmad waxaana nimco lahaatay hiya ruqsada waman iqtasala qofkii haddii soo qubaysta ee kadib weyse qaata ama ka hor weyse qaatana falguslu afdal qubayska jumcada fadli badan man tawadaa qofkii weyse qaata yowma aljumcati maalinta jumcada fa bihaa fa biruksati ruksadii oo sharcigu u baneeyey oo qubayslaaan in layska tuka karo ah ayuu akada qaatay wa nicmat hiya ruksadaasa nimco lahaatay fiicana waman itasala qofkii soo qubaysta jumcadana falquslu afdal qubayskaa ka fadli badan weyse kaliya xadiiskan ahlucilmiga gabala qawiyeeye abu daawud iyo tirmidiya warina waa kan hoos kaale laakiin ahlucilmiga gabal qawiye kan xasanayba soo gaarsiiyeen xooga u yaalaan waay marka maxalushaahidku waa maxay nicmat wey ah, nicmat walmacnaa macnaa xadiidku wuxuu yahay man tawadaa qofkii weyse qaata yowmaljumcati maalin jumca fa biruqsati fa bihaa uu kutusaa meeshay ku tacaluqayda haada inay ruqso u laabaydu kutusaa iyo iyo meeshiisa mujru ku tacaluqaayay haada inay ruqso u laabaneen fa biruqsati ruqso ayuu akhada qaatay wa nicmati ruqsatu ruqso ayaa nimca lahaata ku baraa waa nicmat meesha faacilku u laabanayo mamnuunka meeshuu laabanay wa nicmati ruqsatu ruqsa minxal ahaatay almaqsuusu bilmadxi alwuduu'u waa weysaqaadka ruqsatan min jihati ruqsan in u nimcal ahaatay tamiiskiina waa la xadfi wayaquulu wa taquulu waxaad leedahay dhe bi'sat ilmar'atu islaan ayaa baas iyo balaayo lahaatay almaqsuusatu bidami midda ceebaynta lagu gaar yeelaa xamaalatu lxadabi waa midda xaabaqaalidda badneed abulaab xaaskiisii walaysad ma ahaanin hindun gabadha hinda la yidhaah muflixatan mid liibaanayda walaysad wacasad hindun hinda waxay mudan tahay an tazuurana inayna soo booqato na soo siyaarato hadda afartiiba fiiri nicmat bicsat ilmar'atu walaysad wacasad soo afartiiba laga xidhiidhsana waxaa kaloo kutusaala damiiru rafci waa jamaacadiina waa la xidhiidsataa iyo t iyo damiir rafci mutaxarig aana waa la xidhiidsataa ka layse maxaad dhihi kartaa laysuu sawaaca qul lastu calaykum biwakiilin qul lastu wey faal casaytum inta walaytum faal casaytum taada wayla xadisatay soo maaha marka waa tana wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu waslama wbaaraka cala nabiyina mxamed